والسداد والتوفيق ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ودرسيني لحيا لبعتناد أحكام المناسخات intaynaan gelin diinaariyatul kubraa ayaa wax inooga harhsanaayeen waqad waqacat haadihi mas'ala masaladani waxay dhacday waa diinaariyatul kubraaye fii zamani shureyx alqaadi xilligii shureyx alqaadi faqadaa lilukhti shaqiiqa ukhtadii shaqiiqada ahayd wuxuu siiyey oo u xukumay bidinaarin waaxidin hal diinaar oo mina tarika tarikadii ah fa jaa-ad waxay u timi caliy bni abi daalib ayay u timi tashku amraha arrinkeeda iyadoo uga cabanaysa ilayhi cali iyadoo ula cabanaysa wataddaci oo sheeganaysa anna shureyxan shureex qad hadamahaa inuu ka dulmiyey xaqahaa xaqaydii inuu ka dulmiyey oo falam yucdihaa oo aanu siinin ilaa diinaaran waaxidan hal diinaar mooyaane wax kale inaanu ka siinin min sita mi-a diinaar lixdii boqol ee diinaar ee walaalkeed ka tegay inay mid qula laga baday iyadoo arrinkaa cali uga cabanayso ayay u timi wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah masaladan diinaariyatulkubraa la yidhaahdo ama magacyadii kale aynu soo sheegnayba ku dhaho xilligii shureex alqaadi ayay masaladaas ay dhaxday shureex nin caynkeeya buu ahaa wuxuu ahaa faqiih abu umaya shureex ibnuxaarith ibnu qays ayaa la odhan jiray waxaa la yidhi min awlaadi furs alladina kaanuu bilyaman ayuu ka soo jeeday waxay culimmadu yidhaahdeen lahu suxba saxaabi ayaa ayuu ahaa laakiin arrinkaasu ma ansixin bale taabici ayuu ahaa xilligii rasuulku uu noolaa sala allahu calayhi wasalam raggii islaamay ayuu ka mid ahaa da-diisu boqol iyo labaatan sannadood iyo boqol iyo siddeed sannadoodba waa gaadhay baa la yidhi siddeed iyo toddobaatankii hijiriyada ayuu geeriyooday siddeetankii hijiriyadana waa la yidhi faqadaa lilukhti shaqiiqa inantii wuxuu u xukumay masalada ah hal diinaar ayuu lixdii boqol ee diinaar uu uga xukumay cali bay u timi iyadoo arrinkaa ka cabanaysa waxaanay lahayd anna shureexan qad hadamahaa waa dulmiyey hadamahaa ay dalama wa qasaba xoolaheedu waa ka qaaday oo waxay xaq u lahayd ayuu ka qaaday falam yucdihaa muu siinin ilaa diinaaran waaxidan min sita mi-a diinaar lixdii boqol ee diinaaree walaalkay ka tegay dee hal diinaar oo keliya ayuu shureex iga siiya bay tidhi dannan minhaa male xaggeeda ah ayuu arrinkaasu ahaa ay u malaynaysay annaha iyadu tastaxiqu inay mutaysatay akhara intaa wax ka badan hal dinaar oo keliya wax ka badan dee inay mutaysatay bay u malaynaysay lianna tarika kabiira maxaa yeelay tarikad iyo xoolahan uu ka tegay walaalkeed de waa wax weyn waa badan yihin bimacnaa waxiina waktigii rafacad shakwaaha ay usoo kor yeeshay cabashadeedii cali lam tadkur may u sheegin licaliyan cali umay sheegin suuratulmasala masalada suuradeedan iyo sansaantan ay u dhisan tahay iyo walaalkeed dadkan uu ka tegay iyo xoolahan sidan ah sharax badan kamay bixin intaa mooyaane lixdaa boqol ee diinaar ayuu hal dinaar liiga siiyey oo uu shirx iga siiyey ayay usoo bandhigtay walaa cadad alwaratha suuradii masalada iyo tiradii dadka warasada ahaa midnaba may sheegin walaakinuu ha yeeshee radia allahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee bifidnatihi fiira dheeraantiisii iyo wadakaa'ihi waa isku mid une istadaaca wuxuu awooday an yacrifa alwarasa inuu warasada garto markay saa ugu sheegtay markiiba dadkii warasada ahaa ayuu markiiba suuraystay oo uu soo saaray walaakiin ha yeeshee radia allaahu canhu yidhi bifidnatihi fira dheeraantiisa iyo wadakaa'ihi istidaaca wuxuu awoodaa an yacrifa alwarasa inuu garto wa suuratu almasala iyo sansaanta iyo arkaanta ay masaladu leedahay markiiba wuu gartay fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi lacalla akhaaki ma laga yaabaa walaalkaa maata inuu ka tegay markuu dhintay can sawja islaantiisii wa ummin hooyadii wa bintayn laba hablooduu dhalay wa itnay cashara akhin shaqiiq labiyo toban akhoo shaqiiqa iyo wa canki iyo adigaagan hortaagan inuu intaa ka tegay ma laga yaabaa buui qaalad waxay tidhi nacam haa waa sidaa sidaa weeye fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi haadaa xaquki wa ka xaqaaqi buuli laa yasidu walaa yanqus mana siyaadayo mana naaqusaayo xoolahayga waa intaa kamana badna kamana yara buuli waxaasaad heshay buuli wa akhbarahaa wuxuu uga warramay lianna shureyxan shureex kaana caadilan macahaa inuu u cadaalad sameeyey fi lqisma qaybtii inuu ugu cadaalad sameeyeyna waa u sheega cali waa qanciyey waa dumar waa u caqli celiyey wuxuu ku yidhi shureex waa ku cadaalad sameeyey isdeji waxaasunbaad leeday kamana badna kamana yaraa wa aqbara wuxuu u u sheegay haa gabadhii cali bianna shureexan shureex kaana caadilan macahaa inuu cadaalad sameeyey fi lqisma qeybtii wa annahaa iyadu laa tastaxiqu inaanay mutaysan akhara min dalik intaa wax ka badana inaanay mutaysan ayuu u sheegay waqad nadama waxaa ka gebiyey haadihi alxaaditha xaadisadan waxaa ka gebiyey oo nadmigan ka tiriyey saaxiba alfiyat alfaraa'id kitaabka alfiyat alfaraa'id la yidhaahdo sheekhii qoray fii kitaabihi almusamaa alcabd alfaa'id fii alfiyat alfaraa'id halkan sida aniga ila muuqato khalad baa ku jira sheekhu wuxuu yidhi saaxibu alalfiyat alfaraa'id ayaa xaadisadan nadmigan ka tiriyey waxaanuu ku yidhi fii kitaabihi kitaabkiisa almusamaa lagu magacaabo alcabd ulfaa'id lagu magacaabo fii alfiyat alfaraa'id arrinku halkaa khalad baa ku jira saaxibu alfiyat alfaraa'id kitaabkaa la yidhahdo alfiyat alfaraa'id sheekha qore waxa weeyaan sheekh saalix ibn xasan albahuuti weeye kun iyo boqol iyo koob iyo labaatan hijiriyada ayuu geeriyooday saaxib alfiyat ulfaraa'id waa sheekhaa alfiyat ulfaraa'id waxaa sharaxay kitaabka la yidhaaho alcabd ulfaa'id ayaa sharaxay oo la yidhaaho alcabd ulfaa'id fii sharxi alfiyat ulfaraa'id sheekha qoray cabdulfaa'idka waxa weeyaan sheekh ibraahim ibnu cabdillaahi ibnu ibraahim waxaan u geeriyooday kun iyo boqol iyo sagaal iyo siddeetankii hijiriyada ayuu sheekhaasuna geeriyooday marka labadan kitaab way isa sharaxeen kala laba sheekh baana leh alfiyat ulfaraa'id sheekhaa horeynu sheegnay baa leh saalex ibnu xasan albahuuti cabdulfaayidkuna waxa leh sheekh ibraahim ibnu cabdillahi ibnu ibraahim sheekhuna kitaabkeenna waxaa in hor yaalla inuu yidhi waqad nadama waxaa ka gebiyey hadi alxaadisa saaxibu alfiyat alfaraa'id fii kitaabihina waa ku yidhi oo waa ku gebiyey almusamaa lagu magacaabo alcadufa marka khalad baa jira alfiyat alfaraa'id waa kun iyo boqol iyo konton bayd weeye sheekhu alfiya faraaid wuxuu ugu sheegay waa taqriiban laakiin waa kun iyo boqol iyo konton bayd weeyaan kitaab wuxuu yidhi sheekhu raximahullahu abyaadda soo socota isagoo ka hadlaaya dinaariyat lkubraa haddaba alfiyatu lfaraa'id nadmigiisu wuxuu la mid yahay un raxbiyadii oo raxbiyada xagga baxuurta markaynu eegno baxrurajas ayaynu kusoo sheegnay alfiyatu faraaidna waa la midu sidaynu raxbiyada u akriyeynay ayuun baynu abyaadda inagu soo aadanna aynu u akriyi doonaa wuxuu ihi sheekhu caleyhi raxmatullah min ajli daa qad suumiyad bishakiya liannaha ataat caliyan baakiya قالت له إن شريح ظلما لم يعدل القسمات حين حكما أبغى أخي من ذا خبيث ستمائة فخصني بواحد دون الفئة قال لها لعله قد هلكا can sawjati wa ummihi wa taraka sidaa u wada sidaa darteed ayaa qad submiyad loogu magacaabay masaladan bishaakiya fii bacdi nusuq waxaa ku qoran liajlihaa inantaa cali ibn abi daalib u timi awgeed ayaa qad luqibat loogu naanaysay masalada bishaakiya loogu naanaysay likownihaa atat caliyan baakiya nusukhda kale saasay qorayaan min ajli daa sidaa darteed ayaa qad sumiyat loogu magacaabay masaladan bishaakiya shaakiya ayaa lagu magacaabay tii cabanaysay li'annahaa maxaa yeelay iyadu inantaasu atat caliyan cali bay u timi baakiya iyadu ooyeysa qaalat lahu waxay ku tidhi inna shureyxan shureex dalama waa dulmiyey oo dulmi buu igu sameeyey lam yacdililqisma qaybtiina cadaalad kuma samaynin xiina xakama markii uu xukumay wax cadaalada oo uu sameeyey ma jirto qaalat lahu waxay ku tidhi cali inna shureexan shureex dalama waa dulmiyey oo bimacnaa aniga waa idulmiyey lam yacdililqisma qaybtiina kumuu cadaalad samayn xiina xakama markii uu wax kumaayey wax cadaaladuu sameeyey ma jirto abqaa akhii walaalkay wuxuu ka tegey min dahab sita mi-a lix boqol oo diinaar buu ka tegey abqaa akhii walaalkay wuxuu ka tegey min dahabi ee min diinaar xagga lacagta marka la eego sita mia lix boqol buu ka tegey ama sita mia min dahabin lix boqol oo diinaar buu ka tegey fa khasanii wuxuu iga baday bay tidhi biwaaxidin mid keliya duuna alfica isagoo dadkii kalena u badiyey iyo fi'aadkii kale kooxihii kale aniga mid qura ayuu siiyey bay tidhi sidaa iyadoo u cabanaysa oo ayay u timi cali qaala lahaa wuxuu ku yidhi cali lacallahu ma laga yaabaa walaalkaa qad halaka inuu ka tegay markii uu geeriyooday can sawjati islaantiisii wa ummihi hooyadii ma laga yaaba inuu dadkaa ka tegey oo wa taraka sidoo kale uu ka tegey bintayni laba hablood maca itnay cashara lala qabo labiyo toban min ikhwa walaalo labiyo toban walaalna lala qabo iyo wa anti adiga oo ugtuhu walaalkii yahay tamaamulcidda xaalaad tahay mid dhammaystiraysa tiradii ma laga yaabaa buu yidhi inuu arrinku sidaa ahaa qaalad waxaa ku jiri nacamhaa qaala markaa wuxuu ku yidhi cali fadaaki kaa diinaarka aad qaadateed ka cabanayso xaqubki oo waxaad lahayd taasunbaa xaqaagiya buui ama tuura ma qaado taatii lanaa way noo imanaysaa min kayri xaqin xaq darro tashtaki iyadoo ku cabanaysa iyadoo xaq darre ku cabanaysa ayaa nakaa noo imanaysaa wa miyaad muujisanaysaa fii shureixin shureixna ashakwa dacwadii iyo cabasho miyaad ka muujisanaysaa wa taktumiina miyaad qarinaysaa cinda daaka marka agteeda alfatwa fatwadu sida ahaydna miyaad qarinaysaa maxaad u odhan weyde walaalkay baa dhintay adduunkaasu ka tegey dadna intaasaanu ahay sidaa iyo saasaanu sii kala ahay xoolii maxaan ku laayay maxaad u qarinaysaa wui waad leedahay un lix boqoloo dinaari ma ayaa dinaar laga siiyey xaq baa unbaad leedahay uni si arrinkaas suuragal u yahay buuni watudhirina miyaad muujinaysaa fii shurixi shurixna ashakwa cabasho wataktumiina miyaad qarinaysaa cinda daak markaa agteeda alfatwa fatwadiina miyaad qarinaysaa xalu lmasaa'il aatiya maca tasxiix wa bayaanu nasiibi kulli waarisi min atarika wuxuu leeyahy sheekhu aleyh raxmat ullah xalu lmasaa'il alaatiya waa furfurista masaa'ilkan inagu soo aadan maca tasxiix in la jabsaaro haddii uu jabgalo wa bayaan iyo in la caddeeyo nasiibi kulli waaris mina tarika u xoolaa uu ku lahaa ruux waliba toddoba su-aalood ayaa halkan horteeda ku qoran toddobanka toddobadaa su-aalood dee kala qaybsada shan walow ama toban walowba su-aal iskugu taga oo wada qaata bimacnaa nin walowba gooni uga soo shaqee markaad gooni uga soo shaqayso isula yimaada iswarsada adoo nin walaba gooni uga soo shaqeeyey waxaa dhaqaaji weydaanu nii keena hadaa la yidhaahdo masalada hore asal masalaheedu afar iyo labaatan buu ka dhismanayaa ta labaadna afar iyo labaatan ta saddexaadna lix inta kalena adaa sheegi doona hadday tasxiix u baahdaanna waad tasxiixinaysaa axkaam almunaasakhaat tacriifu almunaasakha almunaasakhatu luqa bimacna alnaqli walisaala halkan waxaynu ka geli doonaa muxaadaradii sagaalaad oo ku saabsan axkaamulmunaasakhaad haddaba munaasakhadu waa maxay luuqad ahaan iyo istilaax ahaanba maxaa la yidhaahdaa almunaasakha luqatan munaasakhadu luuqad ahaan bimacna anaqli waalisaala marka la qabto macnaha annaqli warisaala labadaa macne ayay leeday oo ah guurin iyo suulin yuqaalo waxaa la odhanayaa nasaktu alkitaaba ay naqaltuhu kitaabkii baan guuriyey ilaa nuskhatin ukhraa nuskhad kale ayaan u guuriyey kitaabkii baan kitaab kale ka qoray oonu raray wanasakhat ishamsu waxaa kaloo la odhanayaa qoraxdii waxay baabiisay suulisay adilla harhkii ay asaalatu way suulisay bimacnaa naql walisaala labadaa tusaaruu sheekhu ka bixiyey wa min almacna alawal macnaha hore markaynu eegno ee ah bimacna naqli macnaha guurinta ah waxaa ka mid a qowluhu tacaala ayaa ku tusinaaya ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala innaa kunnaa waxaanu haynanaku nastansikhu qaar qoraaya oo guurinaya maa kuntum tacmaluun wixii aad samaynayseen qaar guurinaya ayaanu ahayn ay nanqulu wa nusajilu qaar qoraaya oo raraaya oo sajilaya waxaa ku hadlasaan ee a samaynaysaan wa min almacna athani macnaha labaadna ee aynu ku macnaynay ee alisaala qowluhu tacaala waa kutusaya maa namsakh min aaya wixii aanu tirno ee aanu suulinay aayada aw nunsihaa aanu ilowsiino ay nunsikahaa aanu ku ilowsiino nunsikahaa aanu ku ilowsiino na'ti bikhayrin minhaa mid ka khayr badan ayaanu la iman doonaa midlaha ama mid lamid ah ayaanu la iman doonaa oo aanu ku bedeli doonaa ay nubadilhaa waxaanu ku bedelanaa aw nusilhaa waanu suulinaynaa tilaawataha tilaawadeeda ayaanu suulinaynaa ama waanu bedelanaa ama tilaawadeeda ayaanu suulinaynaa wa nuqayir xukmaha xukunkeedana waa bedelanaa macnaa sidaa weeyaan maa nansakh min aaya wastilaaxan erey bixin ahaanna inaka kan ayaynu qaadanaynaa an yamuuta waa inuu dhinto bacdulwarasa dadkii wax dhexal joojinaya qaar ka midi qabla qismati tarika intaan xoolihii la qaybin ka hor waa inuu dhinto qaar ka midi fa yantaqilu wuxuu u guurayaa nasiibuhu nasiibkiisu ila alwarasa alaakhariin warasada kale ayuu u guurayaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah munaasakhadu erey bixin ahaan waxa loo yaqaano waxa weeyaan tusaale ahaan waa inuu ay dhintaan bacdulwarasa dadkan warasadaa qaar ka midu waa inay dhintaan iyadoon xoolihii la qaybin fayantaqilu nasiibuhu deetna nasiibkiisu wuxuu u guuraya ilaa warasat alaakhariin buu usii guurayaa soomaali ahaanna waxaa la odhan jiray meyti meyti dhaxashaa la ydhaha meyti meyti dhaxasha waa dad dhintay oo iska daba tegey iyadoon weli xoolihii la qaybin oo markii u dambeeyey inuu yidhi war xoolaha dee aan qaybinno waatanoo dee dadka waa socdaaneen xoolihi ha qaybiyo oo xaalihii hebelkii ugu horreeyey uu ka tegey oo dadkii dhexlayeyna iyaguna ay qaar ka mida sii dhinteen weeyaan waxaan la qaybinayaa tusaalu sheekhu bixiya wuxuu ku yidhi fa idaa maata axadu lwarasa dadkii warasadahaa mid ka mida baa dhintay qabla an tuqsam antarika qabla an tuqsam intaan la qaybin atarikatu tarikadii intaan la qaybin waya'khuda oo aanu qaadan nasiibahu nasiibkiisii minhaa xoola aanu ka qaadan fa inna sihaamahu sihaamtiisu tantaqilu waxay u guuraysaa ilaa warasatihi warasadiisa ayay u guuraysaa wa takuunu hunaaka halkaa waxaa imanaya masalatun masalo tajmacu koobsanaysa bayna masalatayn labada masaleba tusamaa lagu magacaabana aljaamica lagu magacaabo wuxuu leeyahy sheekhu haddaan tusaale kugu siiyo munaasakhada waxa weeyaan warasa waa inuu geeriyoodo qabla an tuqsama atarikatu iyadoon xooliba la qaybin ayuu ruux geeriyoodo markii horu mid dhinta dad buu ka tegey dadkiiyoon xoolihii qaybsan buu mid ka mida ah dadka warasada ahaa dhintay oo sidaa oo yaahuda nasiibahu minha oo aanu weli nasiibkiisi ka qaadan meydkii horee dhintay isagoon wili wixiisi ka qaadan ayuu dhintay xijaabta isna sihaamtiisaas waxay u guuraysaa ilaa warasatihi warasadiisi bay usii guuraysaa tusaalehaad ku fahmi doontaa haddaad wa takuunu hunaaka halkaa waxaa imanaya masalatun masalo tajmacu bayna masalatayn labada masale baa la keenaayo maydkii hore iyo kuwa dambee dhintayba laysugu keenay haddee laba yid haddee kabadiyina saas leeg tusamaa lagu magacaabo aljaamica jaamica la ydhahaa tii koobsanaysay labada masaleba waa masaladii koobsanaysay masaajidkii hore oo dhan walilmunaasaka halaasu xaalaatin munaasakhadu haddaba saddex xaalo ayay leedahay saddexdaa xaalo xaaladunba isugu soo ururtaa un munaasakhadu hal dariiqo caama oo lagaga wada shaqeeyo xaalaadka uu sheegi doono kitaabka oo wada koobsanaysa ayaa jirta oo saddexdan ka mid a alxaalatu aluulaa saddexda xaaladta koowaad an yakuuna waa inay yihiin warahatu lmayt athaani maydka labaadee dhintay warasadiisu hum anfusuhum iyaga laftoodu waa inay yihiin warasat warahatulmeyt alawal meydkii hore kuu dhexlaya waa inay waxa weeyaan ruux baa geeriyooday ruuxii geeriyooday wuxuu ka tegey shan inan dhalay shantii inaynu dhalay ayaa mid ka mida dhintay ama laba dhinteen ama saddex dhinteen iyadoon weli ruuxii u horreeyay xoolihiisii la qaybin marka kuwan dambe miyaanay kuwii maydkii hore dhexlayuunaanay ahayn kuwan dambe ee sii joogaa waa sidaa an yakuuna warasatu lmayt thaani maydka labaad dadka dhexlayaa hum anfusuhum iyaga laftoodu warafatu lmeyt alawal meydkii hore kuu dhex rayin weeyaan waynama xaaladda koowaad sidaa ay tay sansaanteed wa fii hadihi alxaala xaaladan laa tataqayaru isma bedelayso almasalatu masalada isma bedesho walaa tatabadalu mana isbedesho dariiqatu irsiim hidinka dhaxalkooduna isma bedelo miisaanuhu tusaalihiisu tusaale wax lagu gartaaye idaa maata ruux baa xijaabtay wuxuu ka tegey can khamsati abnaa shan inan oo uu dhalay buu ka tegey uma maanta waxaa dhintay axadul abnaa mid ka mid a inamadii ayaa geeriyooday can baqiyati ikhwatihi walaalihiisii kale ayuu ka tegay oo afara ayuu ka tegey walaa waarisa lah siwaahum cod waariso oo dhaxlaysana ma jirto siwaahum afartaa ay walaalaa yihiin cid aan ahayn siwaahum cid aan iyaga ahayn fa inna tarika xoolihii tuqsamu waa la qaybinayaa fii haadihi alxaala xaaladdan waxaa loo qaybinayaa bayna albaaqiin afartii soo hadhun baa loo qaybinaya aan ku celiyo ruux baa geeriyooday rag iyo dumarkii la arka ha noqdo shan wiiluu dhalay ayuu ka tegay shantii wiil oo aan weli xoolihii qaybsan ayaa mid ka mida dhintay afar buu ka tegay afartaasu dee meydkii hore kuu dhexlayey iyo ninkan dhintay ee walaalkoodaba dee iyagunbaa dhexlaya markaa waa isku mid ka horee ka dambaba dee afartan baa wada dhexlaya inankan dhintay afartan mooyaane cod kale oo dhexlaysana ma leh wa yuctabaru libnulmeyd inanka dhintayna waxaa laga soo qaadayaa kaannahu min alasli hayra mawjuud asal ahaanba inaanu jirinoo kalun baa laga soo qaadaya wa yuctabaru libnu almeyd inanka dhintay ee shantii ka mid ah waxaa laga soo qaadayaa kaannahu min alasli sidiioo asal ahaanba kayra mawjuud aanu joogin oo kaleba oo ninkaa hore ee dhintay ama ruuxaa hore ee dhintay inuu afartooda inuu keliya ka tegunbaa laga soo qaaday fa waxaa loo qaybinaya atarikatu tarikadii bayna alabnaa'i alarbaca afartii baa loo qaybinaya xoolihii uu ruuxii hore ka tegey afartanunbaa loo qaybinaya waayo waxa afarta loogu qaybiyey dee iyaga mooyaane cid kale oo isaga dhexlasaan jirinba wa miluhu waxaa kuula mida ah aydan mar labaad tusaalaha ah. low maata hadduu dhinto ruux can halaasa akhawaatin shaqiiqaad saddex habloodee walaalayiin buu ka tegey uma maatat waxaa dhimatay ixda alakhawaat hablihii mid ka mid a ah ayaa dhimantay akhawaadka ahaa waxaanay ka tagtay can uktayha labadii hablood ay walaalo ahaayeen ee kale ka tagtay duuna an yakuuna lahaa waarisun duuna an yakuuna lahaa iyadoonay lahayn inantaa dhimatay waarisun waaris ma lahaa kayruhumaa labadan hablood min cod kalena ma leh faalxukmu fiihimaa xukunku waaxidun waa isku midun xukunkoodu waa isku midun wuxuu leeyahy sheekhu ruux baa dhintay saddex hablood ay walaalayiin buu ka tegay iyadoon weli xoolihii aanay qaybsan saddexdoodii ayaa mid ka mid iyagii sii dhimantay inantaa dhimantayna labadan mooye cid kaloo dhexlaysaa iyana ma jirto waxaa laga soo qaadayaa uun maydkii horee dhintay inuu laba hablood oo keliya ka tegay marka miisaalkani miisaalka hore waa isku mid falxukma fiihimaa waaxid waa isku mid saas ujeeda alxaalatu thaaniya xaaladii labaad an yakuuna warasatu lmeytu thaani meydka labaad warasadiisu waa inay yihiin nafsa warasatu lmeyt الأول meydkii hore kuu dhexlayen meydka labaad dadka dhexlaya meydkii hore kuu dhexlayen waa inay yihin laakiin maca ikhtilaafi nisbatihim ila almeyd iyaday kala duwan tahay nisbadooda mithaaluhu tusaalihiisu rajulun lahu sawjataan nin baa laba dumare lahaa khallafa min ixdaahumaa midkood wuxuu kaga tegey ibnan inan wa min athaaniya ta labaadna halaasa banaatin saddex hablood uma tuwafiya markii uu geeriyooday ninkii wuxuu ka tegay can sawjatayhi labadiisii haween ahaa iyo wa awlaadihii carruurtiisaa suma tuwufiyad waxaa geeriyootay ixdaalbanaad hablihii mid ka mid a ah, qabla alqisma intaan waxba la qaybin can ilmadkuuriin dadkaa la soo sheegayna waa ka tagtay wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah xaaladaa labaad tusaalaheedu waxa weeyaan nin laba dumare ayuu lahaa labadaa dumari waxay u kala hayeen midi inan midna saddex hablood kadib waa geeriyooday waxaanu ka tegey labadaa dumare iyo carruurtaa ay hayaan iyadoon weli xoolihii la qaybin oo aanay qaybsan ayaa hablihii mid ka mid ay geeriyootay kuwaana waa ka tagtay fa ina alwaraha dadka warasada ahi fii haadihi alxaala xaaladan hum baqiyatu warasatu lmeyt alawal waxa weeyaan meydkii hore dadkii dhexlaya weeyaan hum iyagu baqiya waa qaar ka soo hadhay warasat almeyt alawal warasadii meydkii hore hayra ana libni aan ahayn inanku fi lmasalati luulaa masalada hore qad asbaxa wuxuu noqday binisbati marka loo eego lilbinti alatii maatat inantaa dhimatay akhan liab akh liaba ayuu u noqday walbintaani labada habloodna asbaxataa waxay noqdeen ogtayna shaqiiqatayn bay noqdeen marka iyada loo eego wuxuu leeyahay sheekhu caleyhi raxmatullah xaaladan labaad dadka warasada ee tusaalaheedu kaayay waxa weeyaan maydkii hore warasadii dhexlayay qaar ka soo hadho weeyaan laakiin inanku ibniga ee islaanta hore ay dhashay eeg saddexdan hablood islaam baa wada dhashay inankana islaam gooniya ayaa dhashay saddexdii hablood ee isku bahdahaa ayay mid dhimatay markaa inankaa dee xagga aabbay ka walaalayey labadii habloodna xag hooye xagga aababa waa ka walaalo intaasu caddaynaya hayra ana libna laakiin inanku masalatu lula masalada hore ku jira qad asbaxa wuxuu noqday binisbati marka loo eego lilbinti inanta allatii maata ta dhimatay taasoo dhimatay akhan liab buu u noqday xagga aabun bay ka walaaliyeen walbintaan labada hablood ee soo hadhayna asbaxataa waxay noqdeen ukhtayni shaqiiqatayn bay noqdeen marka iyada loo eego lidaalik saa darteed fa ina alqisma qaybtu huna halkan tataqayar way isbedelaysaa walaabudda lana waxaa lagama maarmaan inoo ah fii mithli hadihi alxaala xaaladdan oo kale min camalin jadiid shaqo hor leh inaynu qabanno shaqo hor leh inaynu qabanno wa min istikhraaj iyo inaynu soo saarno maa yusamaa waxaa lagu magacaabo aljaamica jaamica waxa lagu magacaaba in lasoo saaro ey alladii kaasoo yajmacu isu keenaya bayna masalatayn labada masaleba isu keenaya jaamico ama tiro isu keenaysa labadii masaladood labadii masaleba waa inaynu soo saarnaa tusaalahaad ku fahmi alxaalatu thaalisa xaaladda saddexaad an yakuuna warasatu lmayt thaani waa inay yihiin warasada maydka labaad hayra warasati lmeyt alawal meydkii hore kuu dhexlaya qaaraan ahayn aw ambase yakuunu bacduhum barhkood baa ah miman cidda yarisu dhexlaysay minal jihatayn laba jiha wax ka dhexlaysay aw ambase yakuunu bacduhum barhkood wuxuu noqonayaa miman cid yarisu ka dhexlaysa minal jihatayn labada jihaba labada jihaba waxbay ka dhexlayaan labada jihaaba wuxuu la kala jeedaa min jihati almeyt alawal maydka horena waxbay ka qaadanayaan wa min jihati lmeyd athaani meydka labaadna waxbay ka qaadanayaan wa fii hadihi alxaala xaaladan laabudda aydan mar labaad waxaa lama huraan ah min istikhraaji jaamica in jaamica lasoo saaro labada masaleba koobsanaysaa lianna alqisma maxaa yeelay qaybtu takhtalifu way kala duwantay binisbati lilwarasa marka loo eego dadka warasada ah dee way kala duwan tahay oo waxaa lagu yidhi warasada maydka labaad dhexlasaa kuwii maydkii hore dhexleeya maba ahaa idan de markaa waa waa arrinku waa kala duwan yihi ama qolo ka kii horena wax ku leh ka dambena wax ku leh dariiqatu ijraa almunaasakha dariiqatu ijraa almunaasakha dariiqada iyo hilinka munaasakhada lagaga shaqeeyo iyo qaabka looga shaqaynaayo fii camaliyati ijraa lmunaasakha fii camaliya kelmadda lafdigaa camaliya waxaa la yidhaahdaa majmuucat alwasaa'il almustacmala lilxusuuli calaa natiija waxa weeyaan wasaa'il waa oo loo adeegsado si loo helo natiijo ayaa la yidhahaa camaliya fii camaliyatin fii wasaa'il wasaa-isha ijraa ilmunaasakha lagaga shaqaynayo munaasakhada iyo wa istikraaji jaamica in jaamica soo saaro laabudda lana waxaa laga maarmaan inoo ah min itikhaadi inaynu qaadano oo aynu samaysanno oo aynu raacno al alkhuduwaat alaatiya tallaabooyinkan nagu soo aadan inaynu qaadno ayaa laga maarmayn noo ah fii camaliyaati wasiilada ijraa'i lmunaasakha lagaga shaqaynaayo munaasakhaadka markaynu ku guda jirno iyo waistikhraaji waistikhraaji jaamica soo saarista jaamicada laabudda lana waxaa laga maarmaani noo ah min itikhaadi inaynu yeelanno oo aynu raacno alkhuduwaat alaatiya tallaabooyinkan inagu soo aadan kow tallaabada u horeysa tasxiixu masalati almayt alawal tasxiix masalati almayt alawal maydka hore masaladiisa waa inaad tasxiixiso bimacnaa inaad maydka hore masalo u samayso weeyaan wa icdaa'u kulli waaritin iyo inaad siiso qof kasta oo waarisa nasiibahu nasiibkiisa inaad siiso bimaa fiihim iyagoo uu ku jiro weliba almeytu thaani meydkii labaad ee dhintayna uu ku jiro qodobka labaad camalu masalatin jadiida inaad samayso masalatin jadiida masale cusub khaasa oo weliba gooni ku ah bilmeyd thaani meydka labaad taasu masaladii waxay ahayd meydka hore tallaabada labaad waxa weeye waa inaad masala jadiida samaysaan masale kale oo cusub camalu masalatin jadiida khaasa bilmeyd thaani uma dabeetan tasxiixu ahaa inaad tasxiixiso hadday u baahato inaad tasxiixiyo biqadci nadar adigoo ka jeedsanaya can masalati aluula masaladii hore adigoo indhaha ka laabanaya waana tasxiixisaa yani si madax bannaan masalada dambe uga shaqe iyadana weeyaan oo u dhammaystiri qodobka saddexaad muqaaranatu bayna nasiibi almeyti athaani min almasalati aluulaa muqaarana inaad dhig ku samayso bayna nasiibi almayt thaani nasiibka meydka labaad meydkii labaad nasiibka uu ku leeyey min almasalati aluulaa masalada hore nasiibka uu ku leeyey iyo waa inaad iskarab dhigtaa wa bayna tasxiixi masalata warasatihi min almasalati athaaniya iyo wa bayna tasxiix tasxiixi masalata warasatihi masaladii dadka isaga dhexlayaa loo sameeyey wax ku qaadanayeen min almasalatu thaaniya ee masalada labaad ka tirsan ee masalada labaad ah qodobka afraad waxa weeye almuqaaranatu baynahumaa muqaaranada iyo iskarabdhigga labadaa takuunu waxay noqonaysaa fii nisabi athalaasa alaatiya saddexda nisbo ee inagu soo aadan almumaahala almuwaafaqa iyo almubaayana wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah qodobka afraad ama tallaabada afraad waxa weeye nasiibkii uu meydka labaad uu ku lahaa masalada hore iyo masaladii isaga loo sameeyo wareersadiisu wax ku qaadanayeen oo masalada labaad ah labadaa markaad isu eegayseed muqaaranaynayso takuunu waxay noqonaysaa fii nisab athalaasa alaatiya saddexda nisbo ee nagu soo aadan sihaamta iyo masalada waxaa la isugu eegayaa mumaathala tamaasul baad isugu eegaysaa sidaynu hore usoo dhigannay labadii kitaabee horeynu soo dhigannay waxaanu odhan jirnay waxaa la isugu eegaa altawaafuq iyo atabaayun haddana intaynu kitaabka kusoo dhex jirnay kitaabkeennan intaynu kusoo dhex jirnayna meelahaynu soo marnay saasaynu soo isticmaalnay in la eego sihaamta iyo cadad uuska atabaayun iyo atawaafuq oo keliya marka labaadee atabaayun iyo tawaafuq la isticmaalaya waxaanu soo sheegnay in marka la isu eegaayo sihaamta iyo masaladana atabaayun iyo atawaafuq oo keliya la isticmaalayo looma baahna markaa tamaahul in la isticmaalo halkaa markaa weli mumaahalada waxba ugama baahnin waxaa la odhanayaa halkaa lagu bedelayaa sidaynu casharadeenna hore kusoo qaadanay kutubaheennii hore sihaamtu masalada ma u qaybsantaa mise uma qaybsanto hadday u qaybsanto sax masaladu waxay ka ansaxaysaa jaamacadu tii hore waxay ka ansaxdeen haddii aanay u qaybsanahayn tabaayun iyo tawaafuq umaad isugu eegaysaa marka waxba mumaasalada looma baahna fa in kaana baynahumaa haddii uu ka dhexeeyo sihaamtaa meyidka labaad uu ku lahaa masalada hore iyo masaladan isaga loo sameeyo warasadiis wax ku qaadanayaan fa in kaana baynahumaa hadduu ka dhexeeyo ay سهام الميت الثاني ومسألة ورثته الآخرين ويعني ميت كلبات سهام تيسة يا مسألة ورثديسة كلاء مماثلة هداك هذا حيصو فتصح المسألتان لولا مسألة واحد كان صحيان من تصحيح الأول تصحيح هوري معنى مسألة دي هوري هل كان صحضي أي كنت أجنين أي كان صحصا لولا مسألة بمعنى كان عاد هل كان سينغنين tusaalaha waxaa lagu fahmaya haddaba afar toqodobba halkan ayaynu ku tadbiiqin doonaa miithaaluhu tusaalihiisu ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegay saddex hablood laba ogto oo shaqiiqatayna aq shaqiiqa uma maatat waxaa dhimatay ixda alugtayni labadii hablood mid ka mida waxaana ka tagtay walaalkeed oo shaqiiqa iyo walaasheed oo shaqiiqada kamaa fii hadihi suura sida ku sugan waayo saddexdii hablood ee uu meydku dhalay sulusaan bay leeyihin kuwii la walaala ahaana waxa weeyaan casabo oo baaqiga ayay sugayaan hadduu wax usoo hadho waayo arrinkii waxaynu ka dhiganaa in macaalimaydka labaad ee dhintay maydkii hore marka la dhaxlayo inuu joogo ayaynu ka dhiganaa waxaynu leenahay ruux baa dhinto wuxuu ka tegey saddex hablood uu dhalay sulusaan bay leeyihin ikhwadanna baaqiga ayay leeyihin asal masalaheennu waa saddex saddex maxaa u hulusaana laba saddexda binta siin maxaa soo hadhay qori ikhwada siin ikhwadii waa ka jabay saddexdii bintana waa ka jabay laba iyo saddexda bintoo isu eeg ru uuskooda saddexa tabaayin baa ka dhexeeya ru-uuska saddexaa halkaa inoo dhig bannaankaa qori iyo iyo cadad ru uuskii ikhwada isu eeg ikhwadu waxa weeyaan laba hablood iyo inan inanka laba madax baynu xisaabilaynaa labada habloodna mi madax afar madax weeye afar madax iyo hal marka laysu eego waa tabaayun iyaduna afarta iyana qaado saddexdii u geey agdhig saddex oo madaxyadii hablaa ah iyo afartan oo madaxyadii ikhwada ah ayaynu ayaynu haddana isu eeganaayo waxaynu isugu eeganaa nisba alarbaca afartii nisba waynu isticmaalanaa waxaa ka dhexeeya waa tabaayin isku darbiyo isku dhufa iyaga waa labiyo toban labiyo tobankaa ayaana isla masalihii ay saddexda ahaa ku dhufanaya waa ka dhankaa saaray labiyo tobanka ee banaadka dul saaray labiyo tobankaa saddexdaa ku dhufo lix iyo soddonkaasa inoo soo baxay waayo masaxulmasali ayay inoo noqdeen lix iyo soddonkaasu saddexda hablood laba qori bay lahaaye labadaa ugu dhufa labiyo tobankii ila labiyo tobankaas jusahmi may noqdeene afar iyo labaatan afar iyo labaatankaa ayay lix iyo soddonkii ka qaadanayaa gorigii ku dhufo labiyo toban waa labiyo toban labiyo toban inanku dee laba madax baynu xisaabinay lix si kala badh labiyo tobankiiyo lixdii kalena labada hablood u kala tuur ukhtadii shaqiiqada ahayd ayaa dhimatay waxay ka tagtay walaasheedan iyo walaalkeedan la jooga ukhtadii shaqiiqada ahayd markay dhimatayna ta baan ku horgalay calaamadaa ta tuwufiyad waa geeriyootay ama waa maatatun yay kale ka tagtay ugtadaa shaqiiqadaa dhimatay miyaynaan odhan karin saddexdaa bintana way ka tagtay haddii aynu idhaahno sax waa odhan karnaa laakiin ma dhaxlayaan ma dhaxlayaan oo saddexda binto dee banaatul akh bay noqonayaan banaatul banaatulakhuna waada wilaarxaam dhaxalkan waxba kuma lahaa ugtadii shaqiiqada ahayd waxaa dhaxlaya uun uktada shaqiiqadaa iyo akan shaqiiqa unbaa dhexlaya waa casaba iyaguna saddexdooda madax inankoo laba iyo inantoo madaxa saddexaasi xoolay u qaybsadeen qori ugtada shaqiiqadaa baa leh labana akha shaqiiqaa baa leh jaamican wada samaynana maydkii hore dhintay iyo maydkan dambe ee dhintay labadaa masale la sameeyey ee loo kala sameeyey jaamicaanu wada samaynana maydka labaad ee dhintay waayo waa waqto shaqiiqaa masalada hore sihaamta ku lahayd waa imisa waa saddex ta'da waa taa ay midigta ka yar xigtaa halka ta'du ku qorantay saddexdaa wey muftadii shaqiiqada hayse dhexdaasi masaladii hore ay ka qaadato masaladii iyada markay dhimatay dadka ay ka dhimatay loo sameeyeena saddexdaa weeyaan bidixda taalla waxaanu leenahay saddexdan sahmiin ee masalada hore ku leeday inantan dhimatay ma u qaybsantaa asil masalahan labaad ee saddexda haa waa uqaybsantaa saddex haddaan saddex uqaybiy uqaybsamaysaa waa halkaa u sheeku leey mumaasale isugu eg tamaafil baa ka dhexeeya waa isku mid bimacnaa laakiin mar walba isku mid uma noqon karaane waxaa habboon in la yidhaahdo sihaamtu masalada ma uqaybsantaa saasaa saxa sianu in badan soo marani waayo mar hadday uqaybsantayba jaamacadu waxay noqonaysaa uun masaladii hore ayuunbay inoo noqonaysaa lix iyo soddon bay ahayd hore halka ka ansaxday ee ku taagnayd lix iyo soddonkaasa lix iyo soddonkaasuu soo rar xaggan inoo keen qof walba sihaamtiisiina usoo raro lix iyo soddonka hoos saddexdii binto maydkii horunbay iyagu dhaxleen afar iyo labaatanna way eh. ka lahaayeen soo qaado lix iyo soddonka bidixda yaallow hoos keen maydkan dambe waxba kuma le oogtadii shaqiiqada haddii may dhaxlinba ugtadii shaqiiqada ahayd maydkii hore saddex qori bay ku lahayd maydkan dambe oo walaasheedana hal qori bay ku leedahay saddex iyo hal isugu geey arbaca afar taa u hoos dhig lix iyo soddonkaa bidixda ah. akhii shaqiiq ahaa maydkii hore lix buu ku lahaa maydkan dambena laba qori buu ku lahaa isugu geey lix iyo laba sideedaa lix iyo soddonka u hoos xoolihii khulaasatul qowl lix mee iyo soddon meelood baa loo qaybiyey afar iyo labaatan waxaa la siiyey banaadkii afarna waxaa la siiyey ukhtadii shaqiiqad ahayd sideedna akhii shaqiiq ahaa baa la siiyey saasi ku intahood atawdiix waa caddayn hadalkaynu af soomaaliga ku sharaxnay ayuunbuu sheekuna uu qorayaa marka waan sardinayaa cadadu ru'uusu hunaa cad ru'uuska halkan fi lmasalati aluulaa mutabaayin weeyaan oo saddexdii madaxee hablaah meydku uu dhalay ee aynu soo qaadannay iyo afartii madaxee ikhwada weeyaan intuu ka hadlayaa tabaayun baa ka dhexeeya cadru-uuska ah markii tabaayun ka dhexeeyana waa la isku darbinaya waa labiyo toban uma dabeetana labiyo tobankan nadribuhu waxaanu ku dhufanaa fii asli masala yantiju waxaa inoo soo baxayaa sita wa talaatuun huwa tasxiixu almasalatu aluulaa masalada hore tasxiixeedii weeyaan wa binadari markaynu isu eegno bayna sihaami almeyti thaani meydka labaad sihaamtiisii meydka labaadna wahiya alukhtu shaqiiqa waa ukhtadaa shaqiiqada ahe waaye wa cadad sihaamihaa cadad ama tirada qoryaheeduna halaasa saddex weeyaan haddaynu haddaba isu eegno sihaamta meydka labaad iyo wa bayna asli masalati saaniya intaa hore wuu inoogu macnaynaya wina wa binadari markaan isu eegno bayna sihaami almeyti thaani meydka labaad sihaamtiisii iyo wa bayna asli masala halkaa isku xidho iyo asli masalaha labaad masaladaa labaadna li liwarasatihaa uftadaa shaqiiqada warasadeeda ayaa wax lagu siinaya oo lehe wahiya asl masalaha labaadna saddex weeyaani najidu waxaynu helanaa baynahumaa sihaamtaa iyo masaladan labaad inay ka dhexayso tamaasulan tamaasul inuu ka dhexeeyo oo saddexiya saddex tamaasul baa ka dhexeeya waalka imika aan ku lahaa saddex saddex ma u qaybsantaa fatakuunu aljaamica jaamicada waxay noqonaysaa hunaa halkan nafsu tasxiixu alawal mar haddii tamaasulba ka dhexeeya ama ay isu qaybsameen ma dhaho jaamicadii waxay noo noqonaysaa un nafsu tasxiixu alawal waa masaladii hore lix iyo soddonkii hor maad soo qaadaysa ay min sita wa talaatiin lix iyo soddonkii hor weyn lianna maa ta'khuduhu luktu maxaa yeelay waxay ukhtadu qaadanaysa shaqiiqada ahi munqasimun wuxuu u qaybsamayaa lianna maa ta'khudu waxay qaadanaysaa lugtu shaqiiqadu munqasimu wuxuu qaybsamayaa calaa warasatiha warasadeeda ayuu qaybsamayaa uma dabadeetana nudiifu waxaynu ku darannaa sihaam alwarasa sihaamtii warasada min almasalati thaaniya masalada labaad ay ku lahaayeen ilaa sihaamihim sihaamtooda min almasalati al uula ay ku leeyihin baynu ugu darannaa dadkii markaad jaamacadii aada waxooda hoosgeynayso ruuxii masalada hore wax ku lahaa masalada dambena wax ku lahaa isugu dar kii midun ku lahaana u soo qaad oo sidaa fayantiju waxaa soo baxaya arbacatu sihaamin shaqiiqa shaqiiqadii afar sahmi baa usoo baxay shaqiiqadii afar sahmi baa usoo baxay meydka horena saddex bay ka heshay ka dambana qori bay ka heshay isugu gee afartaa qori bay leedahay wa thamaaniyatu sihaan siddeed qori baa usoo baxay lilakhi shaqiiqna siddeed baa usoo baxay meydka horena lix buu ka helay ka dambana labuu ka helo isugu gee wa tabqa albanaatu hablihii uu meydku dhalay ayaa soo hadhay lahunna iyagoo leh arba wa cishiriin sahman afar iyo labaatan qori biduuni siyaada iyagoon waxba loogu kordhin iyaga li'annahunna maxaa yeelay laa yarisna ma dhaxlayaan laa yarisna min almasalati taaniya masalada labaad waxba kama dhaxlayaan wa tabqa albanaatu hablii baa inoo soo hadhay meydku uu dhalay ee saddexda ahaa lahunna iyagoo leh arbaa ishiriin sahman afar iyo labaatan qori biduuni siyaada waxna loogu kordhin liannahuna maxaa yeele laa yarina mina masalatu thaaniya masalada labaade waxba kamay helin masaladaa horunba wax ka helaanoo intaasun usoo qaado jaamacada hooskeed xaysu goor ama meel annahunna iyagu banaatu akhin de waa banaatul akh meydka labaad waxay u dhexli waaye de waa banaatul akh banaatul akhna binisbati lishaqiiqa ayay banaatul akh u yihiin almutawafaat ee geeriyootay ugtada shaqiiqada ee dhimaatay marka loo eego de walaalkeed ayaa dhalay hablaha markay eday u tahay dee eddana may hayn waarisa ee walaal xaamka ayay ka mid tahay wahunna iyaguna min dawil arxaam bay ka mid yihiin mihaalnu aakhir tusaale kale ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey islaantiisii hooyadii iyo inan uu awow yahay oo inankiisu dhalay xoolihii la qaybin oon laba taaban maatat bintu libni bintu libnadii baa geeriyootay iyana waxay ka tagtay odaygeedii hooyadeed saddex hablood iyo laba inan intaasay ka tagtay waayo bal eeg maydka hore ayaynu dhexlaynaa macaalmeydka labaad isagoo uu ku jiro ayaa la dhexa ayaa la dhexalsiinayaa dadkan warasada ah sawja waxaa leedahay thumun aabbana wuxuu leeyahay sudus caynkaa yar waa casabo baaqigana waa casabaynay uu qaadanaya sudusna waa le farac waarisabaa joogeen hooyana sudus bintal ibnana nisbay leedahay asal masalih waa afar iyo labaatan afar iyo labaatan maxaa u tumina saddex sawjo sii maxaa u sudusaa waa afar hooyo sii maxaa u nisa labiyo toban bintada si isugee saddex iyo afar iyo labiyo toban intaa isugee markaad sugayso afar iyo labaatankii ka goo shan baa soo hadhay shantana aabbaha sii haddaad danto waxaad tidhaahdaa aabbahana suduskiisii siiyo waa arbaca markaa saddex iyo afar iyo afar iyo labiyo toban isugee afar iyo labaatankii ka jir qori baa soo hadhaya qorigiina ayaa casabaynaya aabbaha ugu dar afar hore faral buu ku qaatay midhkaana ugu dar waa shan waa saa kitaabka inoo qoray waa isku mid kaga timaadaaba inantii bintilibnada ahayd baa dhimatay iyana waxay ka tagtay odaygeedii hooyadeed saddex hablood oo ay dhashay iyo laba inan ay dhashay intaasay ka tagtay haddaba dadkan kale ee meydkii hore ay wax wada dhexlayeen ee iyada hadda iminka qoraalkan kitaabka iyada ka sarreeya waa ummo iyo ab iyo sawjo yaa iyada dhexlayaan horta cidda dhimatay waxa weeyaan awowgeed bintal ibnada awowgeed weeye aabbihii iyo hooyadii ayaa meesha jooga iyo islaan uu qabay isagu sawjadu waa sawja sawjatu jadwey marka loo eego binisbati libinti libnada marka loo eego waana hayra waarisoo ma dhaxlayso aabbahana waa abuljad waa waaris waxbuu dhaxlayaa kitaabkeenu laakiin ma qorin inuu meydka hore wax ka dhaxlay aabbahaasu oo aanu kan dambe waxba ka dhaxlin ayuu kitaabku inoo qoray meydka dambe sudus buu ka qaadan lahaa masaladan khaladkaasaa ku jira oo aabbaha oo abuljadu noqonaya bintulibnada